raxiim alxamdu الصلاة wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna anfacna bimaa calamtana wasidna cilman watuqan yaa rab alcaalamiin wabacdu baabu laa laa baabkeedii baanu galna waxaan soo dhaafanay mustanihii soomaahayn mustanaha maxaan ku soo sheegnay ilaa mustanaheeda waxaan iska daayay mushkila maleh iskaba daay miyaydin dhibaysaa yaah iskaba daaiska daa ku dheh mushkila male u daay waxaan soo sheegnay mustatnaha iyo qeybihiisa iyo ilaa markii wax lagu istitneenayo iyo markii hayru iyo markii khalaa iyo cadda maanta waxaan dhiganaynaa baabulaa laada laga hadlayaa maxay tahay talow qaala almusannif raximahullah wuxuu yidhi iclam waxaa ogaata ardayow ana laa tansibu inay kordhigto an nakiraati nakirooyinka inay kordhigto biqayri tanwiinin ayadoo aan la tanwiinaynayn idaa baasharat nakirata weeyaane nakirada hadday si toosa ah oo la falgasho walam tatakarar laana aan la soo celcelin weey naxwu qowlikaadhaasi laa rajula waxnina fi daari kuma jiraan fain lam tubaashirhaa laa haddaysan ficilka ku xigsan wajaba waxaa waajiba arrafcu in la godo laa haddaysan ismka ku xigsan wajaba waxaa waajiba arrafcu in isimkii la godo wawajaba waxaa kaloo waajiba takraaru laallaa in la soo celceliyo naxwu qowlika hadhays weylaa fi daari rajulun walamra'atun fain takararad laallaa hadday soo laalaabatana jaasa waxaa kuu bannaan icmaaluhaa laa in laga shaqaysiiyo wa ilqaa'uhaa iyo laa shaqada in laga joojiyo wain shi'ta haddaa rabto qulta waxaa dhahay sa'laa rajula fi daari walamra'ata wain shi'tana qulta waxaa dhahay sa'laa rajulun fi daari walam ra'atun soo maa faahfaahintaan u galnay horta ilaa markii xaggan lagu jiro xoogaa mugdiyaa iska gala inta badan ardayduna waa iskaga raftaan markaa casharka aan dhammayno muraajaca ku samee fiican wixii aa fahm weydana habahaas ku dhibino murugaysan kuu qabane kitaabta kale si fiican ugu sii sharxayna waa fahamteen soomaa iclam waxaa ogaataa ana xarfa laa horta xarafka laa anwaacun inuu yahay oo nuucyo badan yahay laa laadu hal nooc keliya maa laa zaa'idaa jirta maa manacaka maxaa kuu diida anlaa tasjud ay an tasjuda inaa usjuudo wey laas waa zaa'id koow laa naahiyo wax diidaa jirta nahyi samayso ficilka reebta laa tadhab waa mid labaadoo jirta waxaa jirta laa kaloo xaraf cadaf ah oo aan soo dhiganay oo cadaf keliya shaqaynaysa oo ayadun maxay noqonaysaa qaama muxamadun baa kacay laa caliyun cali mayo se xarf cadaf maan soo dhigan waxaa kaloo jirta laa ayaduna ah alcaamilata camalan laysa shaqadii layse qabatay layse shaqada maxay tarfacu lisma wa tansibul laa saasoo kale u shaqaysa ayaa jirta ayaduna ayada waxaan sanadrusu dihi tani waan dhigan doonnaa filkutubi alqaadimati insha allah haddaba rag kitaab kale sugaya inay dhigtaan rag kitaab kale inay dhigtaan sugaya wey ma tihiin horta idinku yaa haahey raggaasaa gaari doona waxaa jirta laa alcaamilatu qabata camala inna inna shaqadeeda laa qabataa jirta wa tan ayaa hiya almaqsuudatu filbaabi taharubna waa tan waa tee waalaada shaqadii hee inna qabanaysay shaqada inna maxay ahayd tansibu lisma wa tarfacu laadaas anagu rabnaa horta laayada kale oo dhan hee laaadka kale oo dhan hee ma rabna weeyaan waad diraysaa ayaga yusamaa haadihi waxaa lagu magacaabaa laa annaafiyatu liljinsi laadii annaafiyatu diidaysay mxaydiidaysaa linafyi xukmiiljinsi darteed laadani shaqaday qabanaysaa waxaa weeye isimka ka dambeeya waxii sheegan jiray oo dhan bay meesha ka saaraysa laa rajula markaan dhaho wax nin ah yacni nin wax sheegto oo dhan bay bannaanka dhigaysa laa mra'ata wax dumara ma jiraan markaan dhaho laa xawla macnaha weeye wax xiilad ah oo tab ah oo aan hayno haba yaraatee ma jiro maxay meesha saaraysaa xeeladihii oo dhan laadaas waxaa loo yaqaanaa naafiyatun liljinsi kelmadaas wixii hoosgelaya oo dhan bay bannaanka u tuuraysaa shuruud bay leedahayoo kow an takuuna naafiyata liljinsi laadani waa inay tahay laa naafiyatu hee liljinsiya waa inay tahay o an yakuuna smuhaa nakiratan isimkeedu waa inuu yahay nakira waa inuu isimkeedu yahay kursiga soo fadhiiso kursigan meesha ka saara gadaalgey ah, haye an yakuuna smuhaa nakiratan isimkeedu waa inuu nakira yahay nakira smaana soo dhigan maxaa ka soo horjeeda macaariftu intay ahaayeen damiir calam ismu ishaara ismubhama mucaraf bial maa udiifa lix bay noqonaya marka waa ku dhacay soo maa intaa midnaba inaysan nakira weynayta allaa yafsila baynaha wa bayna ismiha ayada iyo isimkaana inaan loo dhaxayn oo inaan ayadu ismi ku xigta laa rajulasaanisuuxigaan xukunkeedu maxaa weeye xukmulaa anna waxaw tacmalu camala inna shaqadii innay qabanaysaayo tansibu lisma wa tarfacul ayib halkaa marka horta intaa ma haysaa waxaa u gelaynaa laadu isimkay qaadanaysaa u gelaynaa laadu ismi qaadanayso waxaan idhi yakuunu fii alaaata saddex midkood buu noqdaa an yakuuna mufradan inuu mufrad yahay mufrad maxaa laga wadaa almaqsuudu bilmufrad waxaa laga wadaa fii hada albaabi waladii bacdah waa kan soo socdee huwa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf haddaa adoo baabkan ku jira mufrad mooye maqashid waxaa laga wadaa mufrad waa wixii aan mudaaf ahayn mudaafna u ekeen maxaa soo haray mudaaf soo garan maysaan yah kitaabu zayd waa mudaaf mudaaf u egna waxaa laga wadaa wax mudaafkii baahidiisii oo kala qaba wuu inoo fasiri doonaa shiikhu wixii labadaa ka soo hara maxaa u naqaanaa mufrad markii aan soo marinay baabul icraabka caadiga mufrad maxaa la jiray maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihi walaa min asmaa ilhamsa soo ahayn markii aan soo gaarnay alkhabar iyo mubtada mufrad mufrad maxaa u naqaanay maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla hadda oo baabkan ku jirnay mufrad maxaa u naqaanaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan mudaaf marka markasta waxa u dhigaynaa hadba saa u rabna haye yashmalu haada anawc marka mufrad saa u fasirno waxaa soo hosgelaya almufrad kii mufradka caadiga ahaa waalmuhana iyo muhanihi waalmajmuuc iyo kii jamaca ahaa wa xukmuhu xukunkiisuna waxa weeye an yumnaa waxaa xaraka looga dhigayaa joogtaa calaa maa yunsabu bihi wixii lagu kordhigi jiray waxaa dhahaysa maxaa lagu kordhigaa fatxa fatxa mabni looga dhigaya tusaalahan bal fiiri laa munaafiqa munaafiq maxbuubu mid la jecel yahay hee ma aha munaafiq mudaaf miya miyaa la tiiriye shabiihna maaha shabiih waa arki doonnaa munaafiq maadaama mudaafna shabiihna ay ahayn maxaa u bixinaynaa mufrad mufrad hadday noqotayna markii la icraabayo waxaan leenahay waa mabni wax mabni maxaa xarka oga dhignaa markii caadiga munaafiq sida caadiga maxaa lagu kordhiga sida caadiga munaafiq kordhig muxuu noqdaa fatxa soomaaan mabniyu cala fatxaan dhahayna sida naafiyatun ljinsi tansib ism tarfacul munaafiqa ismulaa mabniyun cala alfatx fii maxallih wakaa maxbuubun khabaru laa marfuucu calaamatu rafcihi damatun daa'iratun labo an yakuuna smuhaa mudaafan inuu mudaaf yahay mufrad miya hadda maya waa lidkii haduu mudaaf yahay icraabtu waa laa taaliba cilmin nin cilmiya baranayaa mamquutun mid loo caroodo maaha looma caroodo nin cilmi u diyaaray inuu barto xaggee carooga imaanaysa weliba cara iska badaayay nabigeenna wuxuu noo sheega nabigeenna calayhi salaatun wuxuu noo sheegay daalibul cilmigu markuu saabad cilmiga dalabkeeda u bilaabo wadadii jannaduba cagta saaray man dalab man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilmaa sahala allaahu lahu ariiqan ila aljanna jannaaba leynka saar keliya inaad cilmiga raadinaysaaba jannadii waddadeeda haysaa laba faa'ida marka kuu yaal kow inaad faa'idada cilmiga aad helayso cilmi aad baranayso labo inaad cilmigii u soo qalab qaadateena jannadiibaaba u socotaa wax laga gaabsan kara miyaa marka maya nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaam qofka daalibulcilmigaah ina almalaa'ikata latadacu ajnixataha haa ridan bimaa yadlub malaa'igta ayaa ninkaas cilmiga baranaya garbaheeda dhulka udhigaysa si uugu socdo sababtu maxay tahay waxay raali ka tahay waxuu baranayo yaa u duceynaya xataa alxiitaan namarigiibaa u duceynaya ilaahayo hebel hebel haddii magacaagu maxamed ahaa oo cilmiga aad dalbayso nimriga kusoo duceynaya ilaahayo hebel barake dembigiisa dhaaf u naxariis yaa kuu duceynaya quraanshadii ku jirtay jirta gudkeeda baa duca ku wada ma yeeraankaas ducadoo la aqbalayo ayaa kuu duceynaya bay u duceynayaan si ayaga dee anugu ma garan karnee si ayagu yaqaanaanoo alle ee ku baryaan soolama dhihin wa in min shayin ilaa yusabbixu qofka adduunka yaal dhagaxan aa u jeedno kaamirada tasbiixsanaysa laakiinse ma naqaan tasbiixdeeda sidaas lamaal bay kugu duceynayaan waa fahamteen soo maa marka cilmiga dee juhdi in la bixiyaa la rabaa maxaa la rabaa in juhdi la bixiyo weeyaan marka wuxuu ku yidhi see daalib cilmi loogu carooda lama caroon kale haye maxaan sigu ciraabaynaa tanna laa waa naafiyatun liljinsi tansibu lisma watarfacu aaliba ismulaa mansuubisaga waa caadiay mebni malakani yaa mebni leh waa mufradka keliya baa mebni ka dhigaysaa labada soo hadha waa mucrab caadiya ismulaa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi daaliban mudaaf cilmin mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu kasratun daahiratun liannahu ismun mamquutun wa khabaru laa marfuuc an yakuuna smuhaa shabiihan bilmudaaf shabiihmudaaf maxaa laga wadaa macna shabiih waxa weeye huwa waxaa weeye ana alisma isimku isimkani alladii isimkaasoo huwa waxa weeye huwa alismu weeye alladii isimkaasoo ittasala bihi ay raacayso shay un shay uu raacayo shaygaasoo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystiraya ay waxa weye macnaha faahfaahinne al ismu weeye alladii isimkaasoo laa yatimu macnaahu macnihiisa uusan dhammaystirmayn ilaa bimaa bacdahu wax gadaahis jooga mooyaane shabiih bilmudaaf maxaa loogu bixiye waxaa loogu bixiye horta mudaaf caadiya ah maa mudaaf waa naqaanaa mudaafku mudaaf ilehga wuu hoos dhigan yahay soo kan mudaaf ileh ma leh waayahay xagee mudaafka way kahada baahida markaan laa aaliba mid dalbaya maxaa u baahan tahay cilmin inaa ku darta soomaan soo baaxaga ma jirto sidaasi la mid ah ayaa shabiihuna baahi u qabaayo kelmad ka dambaysuu rabaa xagga baahidu marka kala mid noqda saasaa waxaa loogu bixiyey shabiihe mid mudaafka u eg xagga kala mid ah, xagee oga egyahay biliftiqaari xagga baahida mhm. waaya bal u fiirso tusaale hadday laa taaliban mid dalbaya lilmacaalii meelaha sare meelaha sare mid dalbaya haafilun mid mahsan maa see isugu imaan kartaa qof meel sare higsanaya hadana mahsan misqaadan kartaa maya haddaad meel sare dalbaysid waa inaad soo jeedaa waa inaad dadaalkeeda bixinaysaa waa inaad qof tahay dhiiran oo isku dayaya wixii waa garta soomaa waaya raggii hore markay habeenkii wax qorayaan wuu seexanayaa masalaa kusoo dhacaysa la sugumeeya beri subax soo kacayaa wuu qoraya wuu seexanaya waxaa dhici karta labaatan jeer inuu soo kaco habeenkii ada habeenkii saanintee soo kacdaa meesha sidaas ugu tuurtay yaa baa subaxay kasoo baraarugtaa soo maa <laughs> ninkani lix iyo toban jeer masala kusoo dhacaysa wuxuu ka baqayaa inay ka baxsato ilaahay birisu hadduu hayo wuu qorayaa marka meel badhan intuu soctaato waddanku wax noqon mayo sheekh shumacii buu shidayaa markuu dhammaysta wuu deminayaa haddana shumacii wuu shidayaa wuu deminayaa wuu shidayaa inta lix jeer ka waran wax waqti badan wey habeenkii ninkaas ma waseexanba warma garat marka raggaas xagee la gaaraya la gaarimayo soma laakiinse qofkii dadaal bixiya ilaahay baa fahanka bixiye futuuxaad baa alla u furaya ibnuwardi wuxuu yidhi laa taqul qad dahabat arbaabuhu fakullu man saara cala darbi wasal laa taqul hadhihin qad dahabat arbaabuhu arbaabulcilmi nimanka cilmiga haya waa tagan hadhihin haa dadka jooga hadda cilnimo hayaan waxaas yaan lagaa maqal fa kullu man saara cala darbi wasal qof kastoo waddada qaada oo tubtaas cagta la hela wasala wuu gaarayaa meeshuu doonayay wuu haleelayaa arrinkan yuusan kuu dhuuma see loo ciraabayaa fa kalimatu taalibun laa yatimu macnaaha macnaheeduu dhammaystirmayo ilaa an yudkara in la sheego maa bacdaha waxa ka dambe ilmacaaliya laa taaliban mid dalbaya hee maxaa u baahan tahay soo baahi uma haysa lilmacaali in loogu daraa saasoo kale baa mudaafuna ahaa marka xaggaasay ka siman yihiin see loo ciraabaya laa waa naafiyatun liljinsi tansib lisma watarfacul daaliban ismu laa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun wa faaciluhu damiirun muqdiruhu huwa lilmacaali allaamu almacaali ismun wa calaamatu jarihi daahiratun kasratun muqadaratun manaca afiq liannahu ismun man haye qaafilun khabaru laa marfuucu calaamatu rafcihi dammatun daahiratun kasoo jawaab tusaaladan ka jawaabaysid mid kasta waxaa la eegataa kii horaan soo cilaabnay laa rajaala fi daar iyo la mid tahay waxay la mid tahay tii ugu horaysay laa taa'iran fowqa shajarati kii u horraysa la mid tahay laa kariiman khuluquhu tan hadda aan dhiganay la mid tahay laa rajula suu'in waa mudaaf mudaafkiibaa la mid tahay saula raadso raabta la fiirso baabulmunaada waa baabkan baabka macaan weeye waa baab macaan wixii su'aala hadha weydiiya insha allah baabulmunaada meel kusii qorta wixii su'aala munaada waa kii loo yeerayey carabigu wax uu ka tega male ninkaa u yeeraysa see ugu yeeraysaa wakaa su'aashu qaala musanif raximala wuxuu yidhi almunaadaa khamsatu anwaacin waa shan nooc dadka loo yeeraahay waa shan nooc kow almufradulcalamu magac gaar ah inaad ugu yeerto qof muxamadow inaad tidhaahdo annakiratu almaqsuudatu isim nakiraah laakiinse cid gaara a ah u jeedo inaa ugu yeerto annakiratu hayru lmaqsuuda isim nakiraah laakiinse cidna aadan ola jeedin ugu yeerto almudaaf mudaaf inaad u yeerto inaad waqfi ugu yeerto almushabahu bilmudaafi faama almufradu iyo walcalamu iyo wannakiratu almaqsuudatu hee fa yubnayaani cala dammi min hayri tanwiin waasdhaafinaynaa naxwu yaa zaydu wayaa rajulu waalaat lbaaqiyatu mansuubat inta haddaan kugu dayna ka waran waa ku rafanaysaa aan faahfaahin horta munaada muxuu yahay almunaadaa huwa munaaduhu alsmu weeye almustacmalu loo adeegsado lishakhsi qofka alladii qofkaasoo tunaadiihi aad u dhawaaqayso warkama ku dhacay yaa maca qtiraanihii adoo la xiriirinaya oo isimkii raacinaya bixarfin xaraf oo min xuruufi nidaa'i xuruufta wax loogu yeera ah idaa kunta turiidu an tunaadi zaydan haddaadtana zayd u yeerto taquulu waxaa dhahaysaa yaa zaydu baa dhahaysaa munaada marka samayso fa yaadaasi yusamaa waxaa lagu magacaabaa xarfo nidaa'in wazaydna yusamaa waxaa lagu magacaabaa munaadaa warka horta maku dhacay dhismaha ma fahamto horta waaya yanqasimu lmunaada ilaa hamsa aqsaam isimkii markaa wax ugu yeeraysay shan midkood weeye kow al ismu calab maxaa kusoo fahamtid maxaa kasoo barataa calab calab muxuu ahaa waa magac gaar loo leeyahay muxamed sayid cabdilahi ukaadi muxamed sayd muusa ciisa khaalid magacyada gaarka ah, yuusuf magacyadaas maxaa loo yaqaanaa calab inaa qof magac gaara ugu yeerta soo masala maa markaa ugu yeerayso maxaa samaynaysaa yubnaa magaca gaarkaa ah, waxaa mabni looga dhigaa waxaa xaraka joogtaa looga dhigaa calaa maa yurfacu bihi waxa lagu gudo isimka u yeedhiso khaalid soomaa yaa somcalab maahan khaalid maxaa lagu gudaa maxaa lagu gudaa khaalid maxaa lagu codka damma soomaan marka u yeedhisna damadii baa isticmaalaysaa ya khaalidu baa dhahaysaa ma fahamti laba maxamed markii la godayo maxaa lagu godaa maxaa lagu godaa alif soomaan marka u yeedhaysana alif baa isticmaalaysaa yaa muxamadaani baa leeda warkaa ma ku dhaca gabdho fara badan markaa u yeedhayso faadimooyina maxaa lagu godaa maxaa lagu godaa faadimooyin horsideedood soo godaal caadiya maaha markaa mabni markaa munaadiqdaysana yaa faadimaatu baa leeda isimka gaarka loo leeyahay wixii a uh, ku godi jirtay ayaa xaraka waxa oga dhigaysaa joogto oga dhigaysaa warkaa ku dhacay soo maa khaalid u yeer maxaa dhahaysaa hadduu godaal ahaa khaalidun sooma ahayn hal godaala isticmaalaysa yaa khaalidu icraabtis waan gaari doonaa waa fahant soomaan cumar u yeer yaa cumaru waxa u yeertaa adaa ku oran yahay magac gaara yuusuf yeer yaa yuusufu qoraalkaas ku jirta yuusufu acrid can haada yuusufu yaabaa ku jirta yaa yuusuf waa ku jirta yuusufow wakaa baarak allah fiik xaggaa marta ma fahamte tusaale yaa zaydu icraabteeda maxaad dhagaysaa yaa xarfu nidaa zaydun munaadaa mabniyun cala adammi fii maxalli nasbin soo jeedid haye muxamadaan yaa muxamadaani yaa xarfu nidaa muxamadaani munaadaa mabniyun calal fii maxalli nasbin mhm. hadday ahayd muxamadiin fara badan yaa muxamaduuna muxamadyow maxaan dhahaysaa yaa xarfu nidaa haye muxamaduuna munaadaa mabniyun calal mudakarsaali ma ahayn maxaa lagu godaa mabniyun calal fii maxalli nasbin warxaggaa taa ku da tan labaad annakiratu lmaqsuuda nakiradii loo kasay maxaa laga wadaa macnaaha warxaggaa faham anna alsma magaca alladii tastacmiluhu fi nnidaa aad waxa ugu dhawaaqaysaa nakiratun wey nakira soo mataqaanaan magaca ninka ugu yeersa qofka ugu yeersa horta waa nakira magacu laakinaka hasa yeeshee adigu taqsidu bihi shakhsan mucayan cid gaaraa ka wada ninkaas halkaas sii jeeday asagaana soo jeedaysid ninow nin soo nakira maaha kelmaddaasi laakiinse aduu yaa u jeedaa hebelkan rajul waa nakiro almawood macrifo miyaa waa nakiro laakiinse rajulka yaa ka wada qofkanaa ka wada yaa rajul ninow niyadda marka eg meesha niyad baa ku jirta nawaytudu sheekhu ma sheegaya xalay yaa nawaytudu sheekhu sheegayaa ku jirta kelmadani lafdi ahaantan muuqataahe waa rajul waa nakiro laakiinse adigu markaa ku dhawaaqaysay hebel baa ola jeeda ninkana magaciisa garan weyde magaciisa maxamed buu habaa garan weyde maxaa dhahaysaa hebelow soo hebel waa nakiro laakiin sii hadda ka wada adigu qof gaara marka labaa isugu darsantay lafdi ahaan waa nakiro laakiinse macna ahaan nakiro maahae qofkaa u jeedid waa la garanayaa soo maahan kaasoo kale waxaa la dhahaa nakiratun waa nakiro waayaha maqsuudatan maqsuuda xaggee ka socotaa min xayu niya niyadaada ninkan ula jeeda inuu isaga yahay warkaan horta ku dhacay taasoo kale ayadana isimka calamka bay la mid tahay maxaa samaynaysaa yaa rijaal oo kale fa kalimatu rijaal nakiratun weeye laakinakaase taqsiduhaa waxaa ola jeedaa bijamaacatin min alrijaali rag kooxa oo aladiina tunaadiihim a u yeeraysay rag halkan fadhiya ortaa ragowragow kelimada rag waa nakiro laakiin sidaa ola jeeda adigu rag xaggan fadhiya u yeeraysa ragow kaalaya kelmadu waa nakiro laakiin qasdigaagu muxuu yahay rag gaara ah. nakiratun maqsuud macnaha sidaa see u cilaabsatanna xukmuhaa wuxuu yubnaa calaa maa yurfuc biya la mid tahay calamkii yubnaa calaa maa yurfuc lagu godayey baa ku dhisaysaa taquul waxadha tusaalan yaa rijaalu ragow inuu nakira maqsuudaya maxaan ugu caddaynaysaa rag gaaraan la hadlaya yaa rijaalu ragow hayee gabdha fara badan la hadal yaa muslimaatu haa waxaa la hadlaysaa rag badanoo muslimiina yaa muslimuuna markaa yaa muslimuun leeyahay waa cid gaara ka wadaa cid gaara waa inaan u jeedaa rag idinkoo kalaa yaa mujtahiduuna ragga dadaalahayow ka nakiratun maqsuudatun lafdigu waa nakir cid gaara ula jeedaa sidee loo cilaabaya rijaalu yaa wa xarfu nidaa rijaalu munaadaa mabniyun cala dammi fii maxallih nasbin waxay la mid tahay wixii lagu guda jira baa isticmaalaysaa bes wafansoomaan haya fiiri yaa taalibaani labadan ardayow waa laba ardayaa u jeedid icraab yaa taalibaani yaa xarfu nidaa taalibaani munaada mabniyun calal fii maxallih nasbin labada marka waa isleeyihiin wixii aakugooda jirtay baa mabni oga dhigaysaa xaggan baa meesha lagu hawloobaya yaan ka hordhici alismu lmudaaf waa ismkii la tiiriyey casharkuma socdaa mise qarra iga seexday waryaa iga seexday yaa ha iga seexan alismu lmudaaf isimkii mudaafkahayoo la tiiriyey ukunkiismaismutaqaana soo maahan haddaan soo dhigayna mudaaf iyo mudaafilea meesha joogade waafahant soomaan yucrabu bihaa icraaban daahiran ama muqadaran icraab caadiyaa la saaraya asaga kordhiga caadiya ama kordhiga ha muuqda ama tusaalaha fiiri yaa aalibaalcilmi yaa taalibaalcilmi kana cilmiga dalbayow rasuulullaahi baheed maxaa dhahaysaa yaa u yeer yaa rasuulallaahiuwaa ku dikrinaya yaa rasuululaahi khalad wey yaa rasuululaahi ku taallaa wuxuuso mudaaf ma ahan yaa markay timaad alla kordhigaya yaa rasuulallaahi yaa ahla almasjidi yaa rijaala alummati kaadhexaysa maxay mudaafka waa la kordhigayaa waa fahamtay soomaaan haye see loo icraabayaa yaa nidaa aaliba munaadaa man wacalaamatu nasbihi wakaa aaliba cilmin wacalaamatu jarihi wakaa liannahu ismun maan annakiratu hayru lmaqsuuda carayaa kala saari doona tii horeya tan markaan faahfaahino bal arka annakiratu ayrumaqsuudmacnuhu muxuu yahay macnaaha ana alsma aladii tastacmiluhu fi nida nakiratun intaa waa laga siman yahay xaggaasaa lagu kala tegay walaa taqsidu bihi shaksan bicayni cidna kama wedid adugu waa iska hadasha tii hore maxay ahayd isimku nakiraba ha ahaadee cid gaara ayaan tanna isimkiina waana kena cid gaarna kama wado kii indhahala aawo idqamta ahaa iska hadlay ma cid gaaroola jeedaa maba u jeedo cide yaa rijaalan ninow yaa rajulan ninow yaa rajulan ninow yuu ka wadaa adigamadigamid cidna kama wado isimkiina waa nakiro waa nakiratun hayru maqsuuda kaasoo kale in kelmadan eg ya rijaa rijaal ina nakira maqsuuda tahay iyo ina nakira hayr maqsuuda tahay maxaa ku kala saarayaa maxaa kala saarayaa niyadda haddaa rag gaal oola yaa rijaalu haddaan cidna aanoola jeedin iskaad hadlaysana yaa rijaalan waan gaari doonaa waatan xukunkan maxaa weeye yucrabu bihaa icraaban daahir mudaafkay la mid tahay ceed u cilaabanaysa tusaala fiir yaa haafilan yaa khaafilan intabih markii lasa seexdo qofkii anaa cidna ula jeedin yaa naaiman cid kale lama jeedo yaa naa'iman laakiinse haddaan arka mid meelahaas sii dhahaya nakiraha ha ahaatee maxaan dhahayaa maxaan dhahayaa hal qofaa ula jeedaa yaa naa'im maxaa lagu godaa badal caadi maxaa noqdaa damo soomaan haye yaa naa'imu kan hurdo waa mid fadhiyo u jeedo yaa naa'imu istayqid laakiin cidna ka wadin maxaan dhahaya yaa naa'iman istayqid wakram ku dhaca horta maxaan leenaha marka yaa khaafilan kan mooganow intabeh see lo craabaya yaa xarfu nidaa aafilan munaadaa mansuub wacalaamatu nasbihi soomaan liannahu ismun intabih waadqaantabsida mabniyun calas laa maxalla lahu ficil mabniy cala sukuun liannahu saxiixu laakhir weeye amarka waa soo dhigan soomahayn haye wa faaciluhu damiirun mustatirun taqdiiruhu anta xabadkiiahabiihbinudaafakii haddaan soo dhiganaynayo wuu la mid yaa xukmunkiis waxa weeye yucrabu bihi icraaban daahiran aw muqadaran saddex baa isku nooca labana waa isku nooc nakira maqsuuda ee isimka calamka ahi wixii lagu guda jiraa la keensanayaa mabnina waa dhahaysaa saddexda kaloo soo haray icraab caadiyaa saaraysaa warkabaa ku dhacay soo maaha haye maxaan haysaa kan oo kale yaa waarian cilman laa taktum cilma adaa lagula hadlaya yaa waarian kan dhaxlayow cilman qaatayow ninka cilmiga dhaxlayow laa taktum cilma cilmiga haqanin dhibic hadda aqbaratay yaiidu bikarati linfaaqi yaziidu bikasrati alinfaaqi minhu wayanqusu bihi kafan shadaata soo jeedee yaziidu bikahrati alinfaaq inaad cilmiga faafiso buu kugu badanaya wuxuu xoola ma aha wayanqusuuna yaraanahayaa in bihi kafan shadad hadday xajisto wallaahi waxaa u barayn hadaad tiraahdo wuu kugu dhammaanayaaba ad waxba kamas arkaysaa markaa faahfaahiso oo dadka sii barto maanta soo qaadatay sii faahiso maxaa dhacaysa yaa wuu badanayaa masaa'il baa kuu kordhaysa waxaadan fahmin baa fahmaysaa warkaa ma ku dhacay marka sida yaa xarfu nidaa waalian munaadaa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun wafaaciluhu damiirun mustatirun taqdiiruhu huwa cilman mafcuulun bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun daahir laa xarfu nahyin taktum ficlun mudaaricun majzuumun bilaa wacalaamatu jasmihi السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت cilmaka mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun dahr cilma waalkaafu jari mudaafun ilayh sow ciraab yaa rajulan hadda tan maxay tahay waa nakira yaa rajulan waa nakira hayru maqsucidnayaa rajul khud biyadi war gacanta i qabo yaa cabdallaahi tan maxaa weeye cabda allaahi waa mudaaf soo maahan cabdamudaaf allaahi rasuulallaahi soola mid maahan yaa cabdallaahi yaa rajulaani tan maxay noqon kartaa yaa rajulaani yaa rajulaani nakiratun maqsuuda maxaa ku cadaynaysaa mabniyu calal wa alif weeyade haa mabniyahee haddii aan cidna aan ola jeedin haddaan cidna ola jeedin dee cidnama ujeedin laba nin inaad tilmaantahay see maqsuuday markaas noqonaysaa haye tankii tag yaa faadi ariya akhriya dhaha yaa yaa faadimatu sallii alfajra soo ciraab haye yaa abii yaa abii waa mudaaf yaa abi qof kasta waan ka rabaa beri subax yaa abi dheh yaa rasuulallaahi okaa halkaas maanta inagu joojiya hada billaahi tawfiiqu wsala allahu wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbi ajmaciin